أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka lix iyo tobnaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala الحمد لله رب العالمين wsala allahu calaa muxamedin wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jirray salaadda duhur qiraa'ada la akhrinaayo waxaynu soo marray saddexda xadiis ee ugu horreeyaynu akhrinay waxa uu sheikhu yidhi raximahu llah wa kaana yaqra'u fii kullin min alrakcatayni qadra halaaiina aayatan wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaqra'u mid akhriya ayuu ahaa fii kullin min alrakcatayni mid kastooo labada ragcadood ka mid ah ee duhurka ugu horreeya qadara halaathiina aaya soddon aayadood in la qadara ama la qiyaasa ayuu akhrin jiray qadra qiraa'ati aliflaamiim tanziilu sajda aliflaamiim tanziilu sajda ayuu akhrin jiray waxayna ka kooban tahay soddon aayadood bay ka koobantahay wa fiiha ay wa yaqra'u fiiha wuxuu kaloo ragcadda gudaheeda akhrin jiray alfaatixata faatixana waa akhrin jiray xadiidkana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo muslim ayaa soo wariyey wa axyaanan kaana yaqra'u biasamaa'i waataariq marmarka qaarkoodna nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam mid akhriya buu ahaa waasamaa'i waaariq buu akhrin jiray iyo waasamaa'i daati lburuuj iyo suurat lburuujna waa akhrin jiray walleyli idaa yakshaa suuradda walleylna waa akhrin jiray wa naxwaha suurado kale oo shabbahana waa akhrin jiray oo min asuwari suuradaha ka mid a xadiidkana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi ayaa soo wariyey wa rubbamaa qara'a waxa wakhtiyada qaarkood dhici jirtay inuu akhriyo marmarka qaarkood ida asamaa'u nshaqat suurat linshiqaaq buu akhrin jiray wa naxwaha iyo suuradaha shabaha ee bimacnaa yacni markaa la eeg ee aan ka badnayn xadiidkana waxaa soo wariyey ibnu khusayma ayaa soo wariyey wa kaanuu yacrifuuna wa kaanuu waxay ahaayeen saxaabada rasuulku sala allahu aleyh wasalam yacrifuuna qaar gartabay ahaayeen qiraa'atahu nabiga sala allahu aleyh wasalam akhrintiisa uu qur'aanka akhrinaayo fi duhri waalcasri duhurka iyo casarkaba uu akhrinaayo qiraa'ada uu akhrinaayo waxay ku garan jireen bidiraabi lixyatih dhaqdhaqaaqa uu garhkiisu dhaqdhaqaaqayo ayay ku garan jireen xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey oo markii khabaab la weydiiyo lagu yeedhe maxaa qiraa'ada nebiga sala allahu alayh wasalam ku garan jirteen yacni salaadda sirriyada ah waxau yidhi waxaanu ku garan jiray yacni bidiraabi lixyatih axaadiistaas uu ku soo arooriyey baabkan sheikhu oo uu ku keenay salaadda duhur qiraa'ada la akrinaayo waxaa laga qaadanayaa in qiraa'ada uu duhurka akhriya mutafaawit inay ahayd oo marna inuu dheerayn jiray oo uu ku akhrin jiray ilaa soddon aayadood wax gaadhaaya marka qaarkoodna inuu soo gaabin jirayoo yani wasamaa'i wataariq iyo suuradaha la midka aynu ku akhrin jiray qiraa'atuhu sala allahu alayh wasalam aayaatin bacda alfaatixati akhrintiisa uu nebigu sala allahu alayh wasalam akhrin jiray aayaatin aayada akhrin jiray bacda alfaatixati faatixada dabadeed uu aayada akhrin jiray fi lakhiiratayni labada ragcadood ee dambe ee duhurkiiyo casarka ka mida inuu wakhtiyada qaarkood aayado kale akhrin jiro faatixada kusii ladhi jiray wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yajcalu mid ka yeela alrakcatayni alakhiiratayni labada ragcadood ee dambe aqsara min aluulayeyni laba ka gaaban buu ka dhigi jiray labada hore qadra nisfi oo kala barh wax gaadhaya intuu ee labada ragcadood hore ku akhriyey ilaa nuskoodoo kale wax gaadhaya qiraa'adu ku akhriyu ku akhrin jiray qadara khamsa casharata aaya wuxuu ku akhrin jiray ilaa shan iyo toban aayadood wax la qadara ayuu ku akhrin jiray axaadiistii hore waxaynu ku soo aragnay labada ragcadood ee hore ee duurkii casarka ka mida ah ilaa soddon aayadood oo kale inuu ku akhrin jiro u kala qaybin jiray labada ragcadood ee dambe duhurkiiyo casarka ka midana khaasatan weliba duhurkaa laga sii hadlayaa labada ragcadood ee dambe salaadda duhur ka midana wuxuu ku akrin jiray ilaa shan iyo toban aayadood wax la qadara wa rubbama iqtasara fiiha waxaa marmarka qaarkood dhici jirtay inuu ku koobsado ama ku gaabsado cala alfaatixati faatixada uu ku gaabsado oo aanu suurad kale ku ladhin labada ragcadood ee dambe xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey marka xadiidkan waxaa laga qaataa ay ahlucilmiga qaarkood ka daliishadeen labada ragcadood ee dambe ee duhurkii iyo casarkii oo kale in wax kale lagu laraa faatixada oo qur'aan kale lasii raaciyaa ama suurad kale la raaciyaa inay sunno tahay oo markaa mid mashruuca ay tahay baa laga qaadanaya ahlucilmiga qaarkoodna waa ka deliishadeen marka laba xadiis buu hadda isdabageliyey xadiiska koowaad oo qadra khamsa casharata aaya sheegaya wuxuu sheikuu yidhi imaam axmed iyo muslim baa soo wariyey xadiidka dambe weeye ka bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen marka labada arrinba inay bannaan tahay in labada ragcadood ee dambe ee duhurkii casarka ka mid a ah in qur-aan kale la akhriyo aan faatixo ahayn lagu sii ladhaa iyo in la iska daayaa labaduba inay bannaan tahay laakiin markaa sunnuhu yahay in qur-aan kale lagu ladho hadday u suuro gasho ruuxa ah. wuxuu sheikhu yidhi wa fi lxadiidi daliilun cala ana aziyaadata cala alfaatixati fi rakcatayni alakhiiratayni sunnatun waxaa ku sugan xadiidka daliil ku tusinaya in kordhinta faatixada laga kordhiyaa labada ragcadood ee dambe gudahooda laga kordhiyo qiraa'ada faatixada oo wax kale lagu daraa oo qur-aan kale lasii akhriyaa sunnatun inay sunno tahay wa calayhi jamcun min asaxaaba waxaana sidaa ku sugan jamac saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam ka mid a minhum abubakrin isidiiqu abubakar baa ka mid ah alkhaliifatu araashid radia allahu canh wa huwa qowlu limaami ashaaficiyi waana sida imaamu shaaficiyi qabo sawaa'un kaana dalika fi duhri aw gayriha waxaa isku mida akhrinta labada ragcadood ee dambe ama rakacaadka dambaan labada hore ahayn wax lagu akhrinayo waxaa isku mid a yacni salaada duhur iyo salaadaha kaleba wa akhada bihi min culamaa'ina almuta'akhiriina abulxasanaati allaknawi waxaa markaa kale oo sidaa qaatay culamadayada muta'akhiriinta iyada uu ka mid yahay abulxasanaat allaknawi shiikha la yidhaahdo ee xanafiga ahaa asheekhu lalbani waagii hore wuxuu ku soo barbaaray cala madhabi alxanafiya waxaanu ku tafaquhay cala madhabi abi xaniifa laakiin markii dambe dee taqliidkii waa ka baxay waxaanu noqday markaa mujtahid ayuu noqday yacnii marka aqwaasha madaahibtana wuxuu dooran jiray qowlka daliilku uu arjaxayo ayuu dooran jiray oo dabiicada uu ku soo barbaaraa markii hore waxay ahayd xanafiyay ahayd aabbihiina wuxuu ahaan jiray xanafi ayuu ahaan jiray oo waddanka albaniya waxaa laga haystay yacni madhabu abi xaniifa waxaanu markaa sheikhu sheegay culammada xanafiye ee joogta ama mashaayikhda xanafiye ee joogta beledkaas waxaan filayaa buu yidhi inuu madhabta ugu aqoon badnaa yacni marka aabbahay buu yidhi saas iyadaa buu sheegay marka isaga ayuu waxa weeye dalabka bilowgiisii markuu bilaabayey uu ka qaatay cilmiga kutubta fiqiga ee xanafiye qaarkoodna ka akhrisay sida maraaqilfalaax oo kale saas aawadeed irwaa'u markuu ka hadlaayo a'imada muxadisiinta badankoodu daciifinta ay abu xaniife ka daciifiyeen xagga xadiiska oo ay yidhaahdeen yacni xadiiskiisu qawi ma aho bimacnaa siqa maahee waa sayulxifdi waa daciif sayulxifdi ah oo isaguna uu sidaas markaa doortay waxa uu tilmaamay markaa nacayb gaaro uu qaba iyo wax la midii inayna jirin abu xaniife waxaanu odhanayaa kayfa wa bimadhabihi tafaqahtu say taasi u dhacaysaa anoo markii ugu horraysay madhabtiisa ku tafaquhay oo bimacnaa fiqhiga ka qaatay oo ka bartay marka nowcan ma cibaarada marka uu sheikhu cabirayo min culamaa'ina almuta'akhiriin saasay ku dhisantahy waxaan uga jeedaa inuu markaa qolyaha xanafiye laftooda yacni u tilmaamo ra'yigan inay culammada markaa xanafiyada qaarkood ay qabaan oo sida xadiidka waafaqsan ay ku tageen marka wuxuu ku yidhi abulxasanaat shiikhaa la yidhaahdaa kitaabkiisa altacliiqu almumajad cala muwaطa'i muxamed wa qaal وأغرب bacdu asxaabina حيث awjabuu سجود السهو بقراءة sورة fi الأخريين sheikha xanafiga ee muxadiska ah ee abulxasanaat la yidhaahdaa waxau yidhi shay qariibay la yimaadeen asxaabtayada xanafiye qaar ka midii markay waajibiyeen ruuxa sujuudu sahwi ay ku waajibiyeen marka uu suurad akhriyo labada ragcadood ee dambe suurad kale uu akhriyo aan faatixo ahayn sii ladho ay sujuudu sahwi ku waajibiyeen shay qariibay la yimaadeen waqad raddahu shuraaxu lmunyati waxaana raddiyey buu yidhi muniyada markaa culammada sharaxday ee xanafiyo qaarkood baa radiyey shuraaxulmunya ayaa radiyey ibraahimu alxalabi wa bnu amiir xaaj wa gayruhuma biaxsani rad yacni ibraahim alxalabi iyo ibnu amiir xaaj iyo culamo kaleba waa radiyeen oo warkaa waa buriyeen yacni markaa burintii ugu fiicnayd bay buriyeen walaa shakka fii anna man qaala bidalika lam yablugu alxadiid waxaan shakina ku sugnayn cidda sidaas tidhi oo sujuudu sahwi ka waajibisay in rakacaadka dambe qur'aan aan faatixa ahayn lagu sii laro ka waajibisay sujuudu sahwi cidda sidaa ku tagtay inaan xadiidkani soo gaadhin walow balagahu lam yatafawah bihi hadduu xadiidku soo gaadhi lahaana sidaa kuma hadleen ee xadiiska u qaadan lahaa almuhim rakacaadka dambe ee salaadda faatixada markaa qur-aan kale in lagu ladhaa waa sunne haddii laga tagana dhib ma leh wujuubu qiraa'ati alfaatixati fii kulli rakca faatixa in la akhriyaa inay waajib tahay fii kulli rakcatin ragcad kasta in faatixa la akhriyaa inay waajibto halkanna sheikhu kaga hadlaya waqad amara xaqiiqee waa amray nebigu sala allahu alayh wasalam almusii'a salaatahu kii xumeeyey salaaddiisii wuxuu amray biqiraa'ati alfaatixati faatixa inuu akhriyo ayuu amray fii kulli rakcatin ragcad kasta inuu faatixa akhriyo ayuu amray xaysu qaala markuu yidhi lahu isaga uu ku yidhi bacda an amarahu markuu amray dabadeed isaga uu amray biqiraa'atihaa faatixada inuu akhriyo fi rakcati aluulaa ragcadda koowaad inuu ku akhriyo markuu amray dabadeed uu ku yidhi suma facal daalika dabadna samee sidaas samee fii salaatika kulliha salaadaadoo dhan sidaas samee yacni nebigu wuxuu sheegay ragcadda koowaad waxa la samaynayo iyo waxa la akhrinayo dhammaan waa sheegay markuu ragcaddii koowaad sidaa u dhammeeyey yacni caddaynta uu caddaynaayo waxa la akhrinayo iyo waxa markaa la samaynayaba ayuu nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam huma afcal dalika fii salaatika kulliha dabadna sidaasoo kale waxaad samaysaa salaadaad oo dhan wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd fii kulli rakcatin ragcad kasta waxaad samaysaa saasoo kale samee riwaayada hore waxaa soo wariyey abu daawuud iyo axmed baa soo wariyey fii kulli ragcatina waxaa soo wariyey imaam axmed baa soo wariyey uma fcal dalika fii salaatika kulliha bukhaariiyo muslimna waa ku sugan tahay markaa taasi kutubta kalena waa ku sugan tahay wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yusmicuhu mid maqashiiye ayuu ahaa saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu maqashiin jiray alaayata hal aayad buu maqashiin jiray axyaanan marmarka qaarkood oo salaadda siriyada inuu aayad sare u qaado ay maqlaan marmar waa dhici jirtay laakiin haalibka hoos buu dhigi jiray xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa kaanuu waxay ahaayeen saxaabada rasuulku sala allahu aleyh wasalam yasmacuuna qaar maqlaa minhu nebiga sala allahu aleyh wasalam ka maqlaa annaqmata codka ayay ka maqli jireen bisabbix isma rabbika alaclaa codka uu ku akhrinaayo sabbixismo ku akrinaayo ayay naqmada maqli jireen wa hal ataaka xadiisu alghaashiya iyo hal ataaka xadiisu alghaashiya akhrinta uu akrinaayo codka xanshaashaqiisa uu sidaa ku xanshaashaqayay maqli jireen yacni wakhtiyada qaarkood xadiiskaana waxaa soo wariyay ibnu khusayma wakayruh sheikhuna waxau ihi sanadkiisu waa saxiix wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam axyaanan marmarka qaarkoodna yaqra'u mid akhriya buu ahaa bisamaa'i daati alburuuj yacni suuratu lburuuj ama wasamaa'i daati lburuuj buu akhrin jiray wa bisamaa'i waaariq wasamaa'i waaariqna waa akhrin jiray wa naxwiha wuxuu kaloo akhrin jiray suurado la mida kuwo la mida labadaas oo mina suwari suuradaha ka midana waa akhrin jiray marmarka qaarkood salaaddii sirriyada ahayd baa laga hadlayaa sida duhurka oo kale xadiidkaana waxaa soo wariyey bukhaari ayaa ku soo wariyey alqiraa'atu khalfa alimaam tirmidina jaamiciisu ku soo wariyey waana saxiixi wa axyaanan yaqra'u nebigu sala allahu alayh wasalam marmarka qaarkood wuxuu akhrin jiray billeyli idaa yakshaa walleyli idaa yakshaa buu akhrin jiray wa naxwihaa iyo suurado kaleoo shabaha ayuu akhrin jiro salaada duhur ku akhrin jiray yacni faatixada dabadeed xadiidkana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey almuhim ragcad kasta in faatixa lagu akhriyaa waa lagama maarmaan waayo waa rukni arkaanta salaadda ka midoo waa mid waajiba farala weeye ruuxana faatixadu kama dhacayso allaahumma ilaa inuu yahay mooyaane masbuuq salaadda lagala hormaray oo aan awalkii salaadda soo haleelin oo soo gaadhin oo dabad markuu imaamkii ku xidhayba la rukuucay ama iyadoo la rukuucsan yahoo kale soo gaadhay kaas isaga faatixadu waa ka dhacday ragcaddana waa tirsanayaa sida saxiixa ah ee jamaahiirta culammadu ku tageen daliilka qawigiina ku soo arooray laakiin ciddii aan masbuuq ahayn faatixadu ka dhici mayso ragcad kastana waa inuu ku akhriyaa suurado kale inuu ku daraa saynu horeba u soo aragnay waajib ma aha ee waxay noqonaysaa sunna ayay noqonaysaa weliba markaa labada ragcadood oo hore in suurad kale la raaciyo waa sunna mu'akada labada rakacadood ee dambe in markaa suurad kale ama qur-aan kale la akhriyo oo lagu sii daro faatixadana waa sunno aan mu'akad ahayn yacni saas yadaa taasina weeye qiraa'ada haddaba marka la akhrinayo salaada waa inuu ruuxu yacni markaa makhaarijta xuruufta ka soo saara isaanu akhriyaa oo cod ka soo baxaya laakiin inuu markaa iska aamuso yacni waxa weeye qalbiga uu ka dareeriyo oo qalbiga uu ka akhriyo siday dadka qaarkood sameeyaan kifaaye ma aha kumana filla waa arrin qalad ah dadka qaarkood ayaa markay salaadda tukanayaan yacni xuruufta makhaarijtii kama soo saarayaan iyagoo bishmahaba isku haya ayuu doonayaa ama carabka inuu hoosta ka dhaqdhaqaajiyo ama qalbiga inuu ka dareeriyo ta noocaasi waa mid qalada xuruufta qaarkoodna bishmaha laftoodaabay ka soo baxayaan oo waa in bishmihii laga shaqaysiiyaayoo xuruuftii laga soo saaraa xuruuftii waa in laga soo saaraa qiraa'ada markuu ruuxu akhrinaayo waa inuu markaa cod ka soo baxaa codkaa waxay culammadu yidhaahdeen waa inuu markaa naftiisa waa inuu maqashiiyaa bay yidhaahdeen yacnii akhrin qiraa'ada sirrigaa marka laga hadlayo waa inuu naftiisa maqashiiyaayo haddii dhegihiisu ay fayoobaan lahaayeen oo meeshuna ay sanqar ka ma maran tahay isagu waa inuu maqli lahaa haddii qof markaa afkiisa uu dhegta ku soo dhoweeyana waa in ruuxaasi inuu maqlaa ay ka suuragal noqon lahayd laakiin inaan naftiisuba xataa maqlin culammadu waa diidaan oo waxay yidhaahdaan yacni wax markaa qofku aanu isaguba maqli kari lahayn ama qofka afkiisa dhegta ku soo dhoweeya aanu maqli lahayn waa inaanay qiraa'ada ama akhrintu ayna noqone qiraa'ada siriyadaahi waa inuu maqashiyaa naftiisa maqashiyaa weeyi ama qof hadduu dhegta u soo dhowayn lahaa yacnii inuu markaa maqli kari oo kale noocaasay culammadu ku tilmaamaan marka uu sidaas samaynayo lafteedana qiraa'adu waa inaynay sare uga kicin oo dadka kale aanu tashwiishin dadka qaarkood qiraa'adu saray uga kacdaa khaasatan markay dadku yaro weynaadaan oo kale waa dhacdaa inay qaarkood qiraa'adu sare uga kacdo oo isagoo isle hoos baad u akhrinaysaa haddana hoos aanu akhrinayn ee dadkii u dhowaay oo dhammi qiraa'adiisii yacni laga yaabo inay tashwiishinayso saas aawadeed waa inuu qiraa'adii hoos u dhiga qiraa'adii waa inuu hoos u dhiga naftiisa mooyaane dadka kale codku waa inaan u gudbin laakiin safafka kuu dhow oo dhammi hadday codkaaga dhagaysanayaan oo wada maqlayaan dee qiraa'adii markaa sirri kaama noqone jahri bay kaa noqotay qiraa'adii waxay noqotay markaa qiraa'aad la jahartay noqotay nebiguna sala allahu alayh wasalam isagoo imaamkii oo lagu dayanaayo oo xikmadii ay ku jirto marmarka qaarkood dadka inuu maqashiiyo haddana waxay saxaabadii tilmaameen marmar buu aayadna maqashiin jiray kaana yusmicuhum alaayata axyaanan haalib may ahayn inay markaa qiraa'ada sirrigae nebigu akhrinaayo inay markaa waxabay maqlaan weliba akhrintaasi waxay u badnaan jirtay suuradaha kalaan faatixada ahayd ou nebigu markaa uga jeedo yacnii inuu markaa maqashiiyo mar marka qaarkood kelimaadka qaar ama markaysaga aayad uu maqashiiyo si ay ugu daydaan oo u gartaan suuraddaasoo kale in markaa lagu akhriyaa inay tahay mid markaa sunnihiis ah markaa sida waxa weeye sabbix isma rabbika alaclaa iyo hal ataaka xadiidu lghaashiya iyo suuratu lburuuj iyo suuratu taariq iyo suuratu walleyl sida uu marmarka qaarkood u maqashiin jiray saas yadaabay ahayd wuxuu uga jeeday si ay ugu daydaan ila nebigaa yidhi sala allahu alayh wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usalliye salaatu lcasri waxa uu halkanna sheikhu kaga hadlayaa salaada casar iyo qiraa'ada la akhrinaayo salaada casar wa kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay yaqra'u mid akhriya buu ahaa fil uulayeyni labada ragcadood ee hore wuxuu ku akhrin jiray bifaatixati alkitaabi kitaabka faatixadiisuu ku akhrin jiray wa suuratayn iyo laba suuradood buu ku akhrin jiray wa yutawilu waa dheerayn jiray fil uulaa ragcadda koowaad wuxuu dheerayn jiray maa laa yutawilu fi thaaniya inaanu ragcadda labaad dheeraynin buu ragcadda koowaad dheerayn jiray bukhaari iyo muslim baa xadiidka soo wariyey wa kaanuu waxay ahaayeen saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam yadunnuuna qaar u maleeya ayay ahaayeen annahu yuriidu bidaalika inuu uga jeedo nebigu sala allahu alayh wasalam taas an yudrika annaasu inay soo gaadhaan dadku alrakcata ragcadda ay soo gaadhaan inuu sidaa uga jeeday u malayn jireen xadiidkana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo ibnu khusayma ayaa soo wariyey wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaqra'u mid akhriya buu ahaa fii kullin minhumaa mid kastoo labadooda ka mida wuxuu ku akhrin jiray qadra khamsa casharata aaya yacni markaa shan iyo toban aayadood qadarkeed buu ku akhrin jiray qadra nisfi maa yaqra'u fii kulli min alrakcatayni aluulayayni fi duhri ka uu ku akhrinayo nuskeedu wax la qadaraa fii kullin mid kasta gudaheeda uu ku akhrinayo oo min alrakcatayni labada ragcadood ka mida al-uulayeyni labada hore labada ragcadoodee hore ee fi duhri duhurka xaalay ka mid yihiin labada ragcadoodee hore yacnii soddonkii aayadood ee uu ku akhrin jiray nuskooda shan iyo toban ah ayuu ku akhrin jiray labada ragcadood ee waxa weeye casarka u horreeya markaa mid walba ma shan iyo toban buu ku akhrin jiray mise shan iyo toban kuu u qaybin jiray daahirka riwaayadu waxay u eg tahay inuu mid walba shan iyo toban ku akhrin jiray waxayse culammada qaar ku xambaareen inuu u kala qaybin jiray wa kaana yajcalu wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam mid ka yeela buu ahaa alrakcatayni alakhiiratayni labada ragcadood ee dambe aqsara qaar ka gaaban min aluulayeyni labada ragcadood ee hore qaar ka gaaban buu ka yeeli jiray qadra nisfihima yacni nuskood qadarkoodoo kaluu ka yeeli jiray xadiidkana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa kaana yaqra'u fiihima wuxuu nebigu ahaa sala allahu alayh wasalam mid akhriyaa labada ragcadood gudahooda bifaatixati alkitaabi kitaabka faatixadiisa waa akhrin jiro faatixadana waa ku akhrin jiroo kama tegi jirin waxaana soo wariyey bukhaariya muslim wa kaana wuxuu nebigu ahaa sala allahu alayh wasalam yusmicuhu mid maqashiiyo buu ahaa al-aayata hal aayad buu maqashiin jiray qiraa'adaa salaadda casar oo kale axyaanan marmarka qaarkood hal aayad buu maqashiin jiray wa yaqra'u bisuwari wuxuu akhrin jiray suuradihii allatii suuradahaasoo dakarna aynu sheegnay fii salaati duhri salaadda duhur aynu ku sheegnay ayuu akhrin jiray markaa nebigu sala allahu alayh wasalam salaada casar iyo salaada duhur labada wuxuu gaabin jiray salaada casar oo salaada duhur baa kasii dheeraan jirtay salaatulmaqribi salaada afraad oo salaada maqrib ah qiraa'ada lagu akrinayuu shiikhu halkanna kaga hadlayaa wa kaana wuxuu ahaa sala allahu alayh wasalama nebigu yaqra'u mid akhriya buu ahaa fiihaa salaada maqrib gudaheeda wuxuu ku akhrin jiray axyaanan marmarka qaarkood biqisaari lmufasali yacni subca mufasalka suuradihiisa gaagaaban ayuu ku akhrin jiray xadiidkaana waxaa soo wariyey nasaa'i iyo imaam axmed baa soo wariyey waana saxiix xataa innahum kaanuu idaa sallow macahu waxay ahaayeen saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam markay la tukadaan macahu nebiga sala allahu alayh wasalam la jirkiisa ay la tukadaan wa sallama bihim oo nebigu markaa salaamad naqsado salaadduu tujinaayay uu ka salaamad naqsado insarafa axaduhum waa gaddoomi jiroo laaban jiray midkood wuxuu markaa gaddoomi jiray wa innahu la yubsiru walxaal innahu isagu la yubsiru uu arkaayo mawaaqica nablihi yacni warankiisu meeshuu ku dhacaayo uu arkaayo meelaha uu ku dhacaayo uu arkaayo hadday markaa ee waran ridaalaystaan oo ay markaa waxa weeye markaa rideeyaan markaa waranka ay ridaan meesha markaa barta uu ku dhacay iyagoo waadix u arkaaya oo aan dhulkii weli madoobaan ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam salaadda maqrib ka bixi jiray xadiidkaana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waxaan yaro baraarujinaynaa xadiis takhriijkiisa oo xoogaa dabcada isdaba martay arqaamtu ayaa isdaba martay oo marka uu sheikhu salaatu alfajri qiraa'ada lagu akhrinaayo markuu ka hadlayey salaatu lfajri wuxuu ku bilaabay xadiidka odhanaya kaana sala allahu alayh wasalama yaqra'u fiiha bitiwaali lmufasal marka xadiidkaa takriijkiisu waa saxan yahay waa nasaa-i iyo axmed waa siduu sheikhu u sheegay laakiin qeyb xadiidkaa ka mid a ah ayuu wuxuu ku keenayaa salaatulmaqribka markaa mawdica ay wax istaba martay waa salaada maqrib qiraa'ada ku saabsan oo waxa uu sheikhu yidhi salaatu lmaqrib wa kaana sala allahu alayh wasalam yaqra'u fiiha axyaana biqisaari lmufasal marka xadiiska biqisaari lmufasal sheegaya iyo xadiiska bitiwaali lmufasal in subaxa ku akhrin jiray qisaarulmufasalna ku akhrin jiray maqhribka waa isku xadiis qura xadiis keliya weeye raqamka marka uu sheegayo biqisaari lmufasal waa salaada maqhribe waxaa ku qoran raqamka lix baa ku qoran lixna waxaa inoo taalla xagga hoose inuu bukhaari iyo muslim soo weriyey ayaa xagga hoose inoo taalla laakiin takhriijka bukhaari iyo muslim waxaa iska leh xadiidka ka dambeeya ee raqamka toddobay ku qoran tahay kaanuu idaa sallow macahu wa sallama bihim insarafa axaduhum wa innahu la yubsiru mawaaqica nablih kaas baa bukhaari iyo muslim soo wariyeen waxaase inoo qoran nasaa iyo axmed inay soo wariyeen oo raqamka marka la raaco toddoba waxa ku taalla nasaa iyo axmed nasaa-i iyo axmed xadiidkay soo warina waa inqisaar ilmufasal waa isla xadiidkaa hore tiwaalmufasalkana ku sheegay fajriga ayaa qisaarulmufasalkana ku sheegay maqribka marka labada raqam baa istaba maray sida saxan waxay tahay xadiidkaa biqisaari ilmufasal sheegaya nasaa-i iyo axmed baa soo wariyey oo raqamka toddobaadta ku qoran ayaa markaa yacni sawaab ku tahay in la siiyo xadiidkaas xadiidkan kale wa inahu la yubsiru mawaaqica nablihina waa bukhaari iyo muslim oo raqamka lix yacni marka ayuu leeyahay oo munaasib u yahay takhriijkiisa wa qara'a waa akhriyey nebigu sala allahu alayh wasalam fii safarin safar gudihii wuxuu ku akhriyey bitiini wazaytuun yacni suuradda watiin ayuu ku akhriyey fi rakcati athaaniyati ragcadda labaad ayuu ku akhriyey dayaalasi iyo imaam axmed baa soo wariyey sheikhuna waxau idhi sanadkiisu waa saxiix calaa kulli xaal si kalena waa loo soo wariyey oo salaadda cisho nebigu inuu ku akhriyey na waa la soo wariyey shiikhuna waa inoogu keeni doonaa salaadda cishuu inoogu keeni doonaa tanna sanadkeeda shiikhu waa saxiixiyey laakiin culammada qaarkood tan way cilleeyeen waxaanay yidhaahdeen qisadu waa mid qura yacni wakhtigan safarka nebigu sala allahu alayh wasalam salaadda uu ku akhriyey watiini wazaytuun waxay ahayd salaad cishay ahayd in salaad cisho ku akhriyey watiin wazaytuun isagoo safar ku suganna bukhaari iyo muslim baa soo wariyey sida shiikhuba inoo keeni doono yacni sidan kalena oo inuu maqrib ku akhriyeyna waxaa soo wariyey yacni abu daawuud adayaalasi iyo imaam axmed ayaa soo wariyey waana isla xadiis keliya marka waa ikhtilaaf xadiidka ku dhacay ee kale laba xadiis oo kala duwan maahe waa isla xadiis qura oo ruwaadda qaar baa qaarna sidan u sheegeen qaarna sida kale u sheegeen agsarka ruwaadda siqaadiina sida kaley u sheegeen sidaas aawadeed bay culammada qaarkood cilleeyeen oo yidhaahdeen in nebigu sala allahu alayh wasallam watiini wazaytuun uu maqrib ku akhriyey isagoo safar ku sugani riwaayada maqribnimada sheegaysa waa shaaddo waxaana ka mid a ah, shucayb arnaa'uud iyo asxaabtiisaa ka mid a ah. markay waxa weeye takhriijiyeenna taxqiiqiyeen musnadka imaam axmed waxay ku tageen inay shaaddo tahay bay ku tageen wakadalika abu malik arriyaashina takhriijka markaa kitaabkan markaa uu yacni waxa weeye axaadiistiisa uu takhriijiyey waxa uu isaguna markaa ku tegay saas yada ah markaa ruwaadda badankoodu sida kaley u soo wariyey wa kaana axyaanan yaqra'u bitiwaali lmufasali wa awsaatih wuxuu nebigu ahaa sala allahu alayh wasalam axyaanan marmarka qaarkood yaqra'u mid akhriya buu ahaa bitiwaali lmufasali subaxa mufasalka kuwiisa dhaadheer ayuu akhrin jiray wa awsaatihi iyo kuwiisa dhexdhexaadkaa buu akhrin jiray oo ku akhrin jiray salaadda maqrib fa kaana wuxuu ahaa taaratan marmarka qaarkood yaqra'u mid akhriya biladiina kafaruu wasadduu can sabiili illah suuratu muxamed ama suuratu alqitaal ayuu ku akhrin jiray marmarka qaarkood salaadda maqrib ku akhrin jiray xadiidkana waxaa soo wariyey ibnu khusayma iyo tabaraani baa soo wariyey wa taaratan bituuri marmarka qaarkoodna wuxuu ku aqrin jiray suuratu tuur buu ku akrin jiray waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim wa taaratan marmarna wuxuu ku aqrin jiray bilmursalaati yacni suuratu lmursalaat ayuu ku aqrin jiray qara'a biha nabigu sala allahu alayh wasalam waa ku akhriyey suuradda mursalaat fii aakhiri salaatin salaatii ugu dambaysay oo sallaaha uu tukaday nebigu sala allahu alayh wasalam salaad maqrib salaaddii ugu dambaysay ee uu dadka tujiyey taas ayuu ku akhriyey waxaana soo wariyey bukhaariyo muslim wa kaana axyaanan wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam marmarka qaarkoodna yaqra'u mid akhriya bituula tuulayayni labada suuradood ee dhaadheer ta sii dheer ayuu ku akhrin jiray salaada maqrib alacraafi acraaf ayuu ku akhrin jiray fi rakcatayni labada ragcadood oo labada ragcadood u kala qaybin jiray xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari iyo kayrkii baa soo wariyey duula tuulayeyni waxaa loo jeedaa waa acraaf iyo suurad kale oo dheer marka acraaf waa laysla ogol yahay duula duulayayn inay markaa labada ka mid tahay oo weliba ta sii dheer ay tahay laakiin ta labaadee lagu ladhayo ee duulayaynka ka midi waa tii taa kale waa laysku khilaafay tacyiinkeeda culammada qaar waxay yidhahdeen waa ancaam qaar waxay yidhahdeen waa maa'ido qaar waxay yidhaahdeen waa nisaa bay yidhahdeen waa nisaa ayay yidhaahdeen laakiin ta sii dheer in looga jeedo acraaf yada waa laysla ogol yahay riwaayaadka qaarkoodoo cayimaya oo bil acraaf buu ku akhriyey ku sii cayimayaana waa jiraan marka haddii la yidhaahdo ee tan labaad waa nisaa ishkaal baa markaa imanaya ishkaalkaasoo ku saabsan yacni waxa weeye nisa iyo acraaf dee nisaa baa markaa dheer markaa sidee loo odhanayaa acraaf baa dheer waxay kaga jawaabaan culammadu marka hore labada in looga jeedo nisaa ta labaad looga jeedo laislama ogole culamada qaar waxay arjaxayaan ancaam in loo jeedo ayay arjaxayaan say doontaba ha noqotee dherarka mar waxa laga eegaa xagga marka aayaadka cadadkoodaa laga eegaa marna waxaa laga eegaa xagga sadaraday ka kooban tahay oo inta sadarada laysu eego in sadaradii markaa waxaweya ka dheeraad kale la eego marka ictibaarada qaarkood marka loo eego ayay marka uga dheeraan kartaa marka suuratulaclaaf calaa kulli xaal nebigu waa kala qaybiyey oo ragcaddii koowaadna yacni markaa qayb ka mida ayuu ku akhriyey ragcaddii labaadna qaybtii kale ayuu ku akhriyey suuraddana saasuu ku dhameeyey wa taaratan marmarka qaarkoodna nebigu sala allahu alayh wasalam salaaddii maqrib weeyaana wuxuu ku akhrin jiray bilanfaali suuratu lanfaal buu ku akhrin jiray fi rakcatayni labada ragcadood ow labada ragcadood u kala jebin jiray oo qayb lanfaal ka midana ragcadda koowaad uu ku akhrin jiray faatixada dabadeed qayb lanfaal ka midana ragcadda labaad uu ku akhrin jiray xadiidkaana waxaa soo wariyey tabaraani baa kabiirka ku soo wariyey sheikhuna waxau ihi sanadkiisu waa saxiix almuhim nabigu sala allahu alayh wasalam salaada maqrib marna waa gaabin jiray marna waa dheerayn jiray oo mufasalka iyo tiwaalul mufasalka iyo awsaadulmufasalka mid walba waa ku akhriyey bale suuradaha dhaadheer ayuu lafteeda ku akhriyey sida suuratu lacraaf oo kale inuu kala qaybiyo sidaas aawoodee hadyiga nebigu sala allahu calayh wasalam qiraa'ada salaada maqrib uu ka yeeli jiray waxay markaa ahayd in mid iskhilaafsan oo kala duwan ou marna dheerayn jiray qiraa'ada marna uu gaabin jiray marna uu dhexdhexaad ka dhigi jiray sidaas iyadaabay marka ahayd yacni markaa hadyiga nebiga sala allahu alay wasalam iyo sunnihiisu saasuu ahaa maanta dadka qaarkood haddii lagu yidhaahdo yacni suuratu alacraaf ayaa markaa salaad maqrib lagu dhammaynayaa haddii lagu yidhaahdo waxaabay odhanayaan salaadda maqrib wakhtigeedu waaba tegayaaba ah oo qadar suuratulacraaf la akhriyaa maqhribba ma joogo ya maaddada qaarkoodoo soomaaliyadu waatay qaarkood yidhaahdaan konton awro xidhiidhsan marka kuu soo muuqdaanoo haddana ay kaa libdhayaan intaasaa maqrib jooga khuraafada noocaasa waatay isu laqiman xadiidu khuraafatin yaa umma camrin alqiraa'atu fii sunnati almaqrib qiraa'ada sunnaha maqrib lagu akrinaayo wakhtiga maqribka waxaa laga eegayaa un shafaqi ma joogaa mise ma joogo oo haddii markaa shaaca guduudani joogana maqribkii waa joogaa haddii shaaca guduudani uu tagana maqribkii waa tegey xilliyadana isku in ma joogo xilliyada qaarkood shaaca guduudani waa raagaa beledada qaarkood shaaca guduudani waa raagaa xilliyada qaarkoodna shaaca guduudani tegitaanka uu tegaayo waa degdegaa marka cibrada laga eegayaa waxay tahay salaadda maqrib wakhtigeeda shaaca guduudan inuu joogay iyo inaanu joogin qorraxdu hadday libidho oo ay qarsoonto wakhtigii maqhrib waa bilaabmay maaha marka hore in dib loo dhigaayo mar labaadkana inta shaaca guduudani joogo maqhribku waa jooga alqiraa'atu fii sunnati almaqhribi akhrinta maqribka sunnihiisa qur-aan lagu akhrinayo uu shiikhu halkanna kaga hadlayaa wa amaa sunnatu lmaqhribi sunnada maqrib miyaa sunnada maqribkii maqribka ka dambaysa ee albacdiyatu yacni maqribka dabadiisa markaa ahaatay ee dabadeeda e, maqribka dabadiisa la tukanayo fa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaqra'u mid akhriya buu ahaa fiiha sunnaha maqribka ee bacdiyadaa wuxuu ku akhrin jiray qul yaa ayuha alkaafiruun ayuu ragcadda koowaad ku akhrin jiray faatixada dabadeed wa qul huwa allaahu axad qul huwa allaahu axadna waa ku akhrin jiray sunnaha maqribka ka dambeeya ragcadda labaad faatixada dabadeed qul huwa allaahu axad buu ku akhrin jiray xadiidkaana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo nasaa'i iyo dabaraani iyo kayrkood baa soo wariyey salaatulcishaa'i salaaddii shanaad oo salaadda cisho ah qiraa'ada uu nebigu ku akhrin jiray ayuu halkanna sheikhu kaga hadlaya kaana wuxuu ahaa sala allahu alayh wasalama nebigu yaqra'u mid akhriya buu ahaa fi rakcatayni labadii ragcadood gudahooda wuxuu ku akhrin jiray labada ragcadood aluulayeyni labada hore ah min wasati lmufasali yacni subca mufasalka suuradihiisa dhexdhexaadkaa ah buu ku akhrin jiray wasti iyo wasat farqiga ku sugani waxay tahay haddii mawdica wasat uu ku yaallo bayne lagu beddeli karo waa in la reebaa siinko wasti la yidhaahdaa haddii markaa bayna mawdica inay bedeli karinna waa in wasat la yidhaahdaayoo siinka la xarakeeyaa la kordhiga oo aan la reebin daabidka laga eegaya waa taas hadday iskaga kaa qaldanto waxaad eegtaa ila baynaa loo eegayaa bayno xarafka dhexe waa reebnaa sow maaha ta bayno lagu bedeli karo sida xarafka dhexe u reebnaa iyadana u reeb xarafka dhexe taan bayno lagu bedeli karinna xarafka dhaxo oo siinka ah ha reebina kordhig marka waa min wasati almufasal yacnii suuradaha mufasalkaa kuwooda dhexdhexaadka ee mutawasitka ah yacnii kuwaas ayuu ku akhrin jiray salaadda cishe fa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam taaratan marmarka qaarkood yaqra'u mid akhriyaa bishamsi wa duxaaha yacnii suuratu shamsi buu ku akhrin jiray washamsi wa duxaaha buu ku akrin jiray wa ashbaahiha iyo suuradaha kale ee shabuhu ku akrin jiro min asuwari suuradaha ka mid a xadiidkana imaam axmed iyo tirmidaa soo wariyay tirmidina waa taxsiiniy oo wuxu uhi waa xasan waxa waxau uhi sheekhu raximahullah wa taaratan biida asamaau inshaqat nabigu sala allahu aleyh wasalam mar wuxuu ku tukan jiray ida asamaau nshaqat suuratu linshiqaaq buu ku tukan jiray wa kaana yasjudu biha waxaanu ahaa mid ku sujuuda sujuudda waxaa loo jeedaa sujuudu tilaawa ayaa loo jeedaa sujuudu tilaawa ayaa loo jeedaa bihaana waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa fiiha waayo sujuuddu kuma sugna sujuudu tilaawuhu suuradda dhammaadkeeda kuma sugna markaa dhexdeeda ayay noqonaysa markaa ba'da waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa fii waa mawdica sujuudu tilaawaha loo jeedaa wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yasjudu mid sujuuda sujuudu tilaawe biha ay fiiha suuraddaa dhexdeeda min sujuudi tilaawa sujuudo ayuu ahaa xadiiskana waa min xadiisi abi hurayra waana xadiiskii sariixa ku ahaa ean sheegayay eh, yani sujuudu tilaawa siyaaqa ka dambeeyana waa sii caddaynaya qaala sajadtu biha khalfa abi lqaasimi sala allahu alayh wasalam falaa azaalu asjudu biha xata alqaah saasuu abu hurayra yidhi yacni nebiga sala allahu alay wasalam dabadiisaan sujuuday sujuudu tilaawaha ku sugan suuratu linshiqaaq kamana baxayo waan ahaanayaa mid sujuudaya ilaa aan nabiga sala allahu alayh wasalam la kulmaayo yani aan ka dhimanayo yani weliga waa laazimaya bukhaariyo muslim baana soo wariyey xadiidkana waxaa ku sugan uu xujo u yahay culamada jamaahiirta ee qaba salaadda marka la tukanaayo haddii aayad sujuudu tilaawa la akhriyo in la sujuudaayo waxaana ku sugan raddun cala alimaam malik waayo imaam malik waxaa laga sheegay haddii salaadda la tukanaayo gudaheeda sujuudu tilaawa lama sujuudaayo xadiiskana wuxuu tilmaamayaa in gudaheeda salaada gudaheeda sujuudu tilaawa in la sujuudaayo haddii aayad sujuudu tilaawa ku jirto la soo maro marka wuxuu daliil u yahay jamaahiirtu siday ku tageen ayuu daliil u yahay xadiidkana imaam bukhaari iyo imaam muslim ayaa soo wariyey wa qara'a waa akhriyey nebigu sala allahu alayh wasalam maratan marna waa akhriyey fii safarin isagoo socdaal ku sugan bitiini waazaytuun suuratu tiin ayuu ku akhriyey yacni salaad cishe fi rakcati aluulaa ragcadda koowaad ayuu ku akhri xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen sayn horeba usoo sheegnay makhrajka xadiidkan iyo makhrajka xadiidka hore maqhrib buu ku akhriyey isagoo safara salaad yacni markaa maqhrib ku akhriyey waa makhrajku waa waaxid marka hadduu mar makhrajku waaxid yahay wuxuu noqonayaa in la eego oo sida markaa cidda siqaada siqada badani siday u soo wariso in la yidhaahdo waa maxfuud sida kale la yidhahdo waa shaad abu khaalid alaxmar ayaa markaa la gaar noqday dayaalasi laftiisuna waa ku raacay inkastoo laba marka waxa weeye raawi oo kala duwan ay ka kala warinayaan walow asalkaaba ka ka mid ahaadaane abu khaalid alaxmarna xifdigiisa waqtiyada qaarkood buu khata'aa ruwaad badan oo siqaadina waxay u soo wariyeen cisho inay ahayd wa nahaa waa reebay nebigu sala allahu alayh wasalam can itaalati alqiraa'ati akhrinta in la dheereeyo ayuu reebay oo diiday fiihaa salaadda cisho gudaheeda lagu dheereeyo wadaalika taasina waxay ahayd xiina sallaa waxay xasishay oo dhacday markuu tukaday mucaad bnu jabalin mucaad bnu jabal liasxaabihi asxaabtiisa iyo qowmkiisa uu tujiyey alcishaa salaad cisha uu tujiyey oo fatawala calayhim uu ku dheereeyey fansarafa uu laabtay ama geddoomay rajulu nin ninkaasoo min al ansaari ansaarta ka midii uu geddoomay ama laabtay oo fasallaa uu tukaday yacnii intuu salaaddii markaa ka laabtay oo bimacnaa meeshii ka geddoomay ayuu isagu markaa gaarkiisa salaaddii u tukaday fa ukhbira mucaadun waxaa looga warramay mucaad canhu ninkaa khabarkiisa ayaa looga warramay xagga ninkaasaa khabarkaa looga sheegay fa qaala wuxuu yidhi mucaad innahu ninkani munaafiqun munaafiq weeye buu yidhi munaafiq weeye buu yidhi ninkana magaciisa waxaynu ku soo marray in sulaym la odhan jiray sulaym in la odhan jiray oo saasuu sheekh albaani markaa matniga ku keenay sulaymin la odhan jirayna xadiis imaam axmed soo wariyey baa saa ku soo arooray laakiin ruwaadda calaa kulli xaal xadiidkan tacyiinka ninkaas waa la ysku khilaafsan yahay xaraam baa la odhan jiray iyo sulaym baa la odhan jiray kollay riwaayaadka xoogga badane waxay ku soo arooreen in xaraam magiciisa la odhan jiray marka almuhim ninkaas ama xaram ha la yidhaahdo ama sulayma ha la yidhaahdee qisada u saaxiibka ee markii salaaddii ku dheeraatay yacni shaqana markaa ay sugaysay waaadka qaarkood waxay sheegayaan inuu daallanaayo shaqo ka soo rawaxay qaarkoodna waxay sheegaysay markaa inuu doonaayaba inuu waraabiyo inuu dhirtii markaa geedtimiraedyadii inuu waraabiyo inuu rabay deedna markay ku dheeraatay intuu marka waxa weeye yacni ka baxay oo gaar u tukaday ayuu dabeedna shaqadiisii qabtay faqaala wuxuu yidhi mucaad innahu munaafiqun ninkaasi waa munaafiq buu yidhi walamaa balaqa markuu gaadhay daalika arrinkaasi alrajula ninkii markuu gaadhay oo hadalka uu mucaad ku hadlay markuu ninkii gaadhay dakhala ninkii waa u galay calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay buu usoo galay fa akhbarahu wuxuu uga warramay maa qaala mucaadun mucaad wuxuu yidhi buu uga warramay qisadana waa u sheegay faqaala lahu nabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi nebigu aturiidu ma waxaad doonaysaa an takuuna inaad noqoto fataanan mid fitno badan inaad noqoto miyaad doonaysaa yaa mucaadu mucaado idaa amamta markaad tujiso annaasa dadka aad tujiso faqara' waxaad akhridaa bishamsi wa duxaaha akhri yacnii suuratu washamsi akhri wasabix isma rabbika alaclaa waxaad kaloo akhridaa yacni markaa suuratu suuradda sabix isma akhri waqra' bismi rabbika waxaad kaloo akhridaa iqra' bismi rabbika akhri oo faqra'dii hore ayaa markaa ku camal falaysa oo waxay noqonaysaa tanna magicii suuradda in looga jeeday iqra' bismi rabbika marka macnuhu wuxuu dhacayaa faqra biqra' bismi rabbika saasuu markaa u dhacay walleyli idaa yakshaa waxaad kaloo akhridaa walleyli idaa yagshaa akhri looma jeedo kulmiya waxaa laga tilmaamayaa suuradaha iyo suuradaha la midka ah ku akhri markaa salaadda cishe fa innahu yusallii fa innahu shaaniye yusallii waxaa tukanayaa wara'aka dabadaada waxaa ku tukanayaa alkabiiru kii weynaa ee gaboobay wadaciifu iyo kii taagta darra wadulxaajati iyo kii danta u saaxiibka ahaa ay intaasiba dabadaaday ku tukanaysa xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey iyo nasaa'i ayaa soo wariyey waxa uu halkan sheikhu markaa kaga hadlayaa salaadda cishe qiraa'ada lagu akrinaayo markaa salaadda cishe nebigu sala allahu alayh wasalam qiraa'ada lagu akhriyo ma dheerayn jirin oo waxay ahaan jirtay haaliban yacni markaa qiraa'o aan dheerayn oo gaaban buu nebigu ku akhrin jiray sala allahu alayh wasalam salaadaha kale ayaa ka dheeraan jiray qiraa'ada lagu akhrinaayo oo xataa salaadda siriyadaah cishaha ka dheeraan jirtay salaadda siriyada ah ee qiraa'ada hoos loo akhrinayo sida duhurka iyo casarku cishaha waa ka dheeray cishaha nebigu sala allahu alayh wasalam hadyigiisa waa gaabin jiray mucaadna hadalkanuu nebigu ku yidhi salaad cishuu ku saabsanaa marka waxa uu sheikhu ku xambaaray inay tahay nahyi si gaara loo nahyaayo salaadda cisho in la dheereeyo la nahyaayo ee miduu salaad walba nebigu amray in sabbixismo iyo markaa waxa weye shamsi waduxaaha lagu tukado yacni oo dadka lagu tujiyo miduu salaad walba amray ma aha oo uu yidhi markaa subax iyo maqrib iyo waxa weeye cisho mid walba waxaa ku tujisaanuun suuradahaas iyo suuradaha la midkaa ku tujiya uu saa yidhi ma aha saas aawadeed mashaayikhda qaarkood ama ahlucilmiga qaarkood tafsiirka ay doonaan xadiidkan markaa inay ku fasiraan takfiifka uu nebigu amray inuu yahay takfiifkaas oo kale inuu yahay waa arrin khalad ah oo aan markaa sax ahayn waayo tan wuxuu ku saabsanaa waa takfiif salaad makhsuusa ku saabsan ee takfiifka caamka ah ee salaadda inay imaamku gaabiyo ku saabsan ama khafiifiyo iyadu waxaa loola noqonayaa hadyigiisaa loola noqonayaa waxaanay noqonaysaa sunnadu siduu nebigu samayn jiray in laga sunno yeesho oo markaa la sameeyo laakiin waxa weeye markasaa la samaynayaana waa inaan dee fitna iyo ka imanayn yacni aynay dhibi ka imanayn oo dadki haddii aynay sunnadii garanaynin oo marka ay u haystaan yacni waxa weeye salaad walba inay watiin iyo suuradaha la midkaa in lagu tukado inay tahay idaa zulzilad iyo ay saasun u haystaan ay isleeyihiin sunnadu markaa sidaasuun weeye ay isleeyihiin dee inta ay sunnada baranayaan ee ay u aqoon yeelanayaan waxa weeye in markaa tartiib loo sameeyo oo loo gaalgaalo oo yacni markaa aan yacni markaa looga qaban halka ugu culus ee tamriin lagu sameeyo oo shay anfa shay aan sunnada loo baro siday uga caado yeeshaan siday u bartaan siday u fahmaan yacni sidaas oo kale lagu sameeyo ee aan iskula soo bood looga dhigin ee tadriij looga dhigo yacni markaa sidaas iyadaabaa markaa habboon oo ay markaa ku fiican tahay marka almuhim dheerayntan uu nebigu reebaayey mucaad inuu dheereeyo uu ka reebaayey uuna ku tilmaamay inay dee fitno tahay ama fitno doon oo ay kale inay tahay laga fahmi karo waxay ku saabsanayd salaada cisha ayay markaa ku saabsanayd yacni saas iyadaa wey battaan asal ahaan waa min abniyati almubaalaga oo yacni abniyada ama ay ka mid tahay waana soo marray ha waxaan ku sheegay markaynu maraynay inay nisba tahay baan ku sheegay oo ay tahay mid fitna u saaxiiba igamana qarsoonayn in misaalku yahay amhilatulmubaalaga inuu ka mid yahay waxaase igu xambaaray inaan markaa nisbo ku fasiro ee ishkaal markaa igu yimi ishkaalkaasoo ah haddii loo fasiro abniyatu lmubaalaga armaa macno faasidi ka dhashaa waa turiidu an takuuna fataanan ma waxaad doonaysaa inaad noqoto mid fitno badan waxa lagu inkirayaa ma fitno badnaantaa mise waa aslulfitna riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegaysaa afataanun anta riwaayaadka qaarkoodna afaatinun bay ku soo aroortay riwaayaadka qaarkood waxay ku soo aroortay laa takun fattaanan ha noqonin fataan ha noqon haddii loo fasiro riwaayada nahyiga sheegaysa fataan ha noqon mid fitno badan ha noqon ma laga fahmi karaa asalka fitnada inaan la diidayn inay badnaato in la nahiyaayo intaas la nahiyaayo marka sidaas aawadeed ishkaalka noocaasa igu soo xaadiray aawadeed baan ugu fasiray maadaama siiqadan ee loo isticmaalo nisbana loo isticmaalo in markaa aan nisbo ku fasiro siday ugu xambaartay waa saas yadaa weyn mase arag culammada wax markaysaga markaa nisbada ku fasiray nisbada iyo iyo mubaalaqaduna wakhtiyada qaarkood waaba isa soo galaan oo markay culammadu ka hadlayaan oo wasniga facaal la yidhaahdo ay sheegayaan oo faacil iyo facaal ay kala farqinayaan waxay yidhahdaan facaal waxa markaa loogu isticmaalay ghaaliban waxyaalaha xirfadda ah waa sida haalibkaabaa xirfadda loogu isticmaala laakiin ma aha inaan marka xirfadu waxaan ahayn bal loo isticmaalin ma aha waata marka agsarka culammadu ay ku tageen wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid yacni rabbigaa ma aha yacni mid addoommada marka u dulmin badan laguma fasiraayo dallaamna mubaalaqo iyadoo asalkeedu ay tahay haddana in mubaalaqadii laga leexdo waxa keensaday in markaa lays yidhaahdo waxaa laga nafinayaa dulmiga badan ee ka yar lagama nafinaayo yacni si aan taa laysu odhan dallaamna wax xirfadoo ku jirtaa ma jirto markaan waxa weeye baadhayna culammada wax shardinaaya facaal inay xirfad noqoto wax shardinaya ma arag waxa ugu badanaan arkay waxay tahay inay qaarkood cabbirayaan oo ay leeyihiin haaliban waxaa loo isticmaalaa wasniga facaal baa lagu keenaa nisbada maqsuudan bihi lixtiraafu ama markaa waxa weeye haaliban hadday xirfad ku saabsan tahay laakiin min ghayril iyaga laftoodu kii sheegaaba waa sheegayaa sida kalena oo ghayrulghaalibku inuu jirana waa tilmaamaya siiqadan facaal la yidhaahdo ee nisbada in waxa weeye loo isticmaalo nisbo in loo isticmaalay u timaado qiyaas miyay tahay mise ma aha siiba siibaweyhi nuxaaddu way isku hayaan inuu siduu kaga tegey oo culamada nuxaadda qaarkood waxay qabaan sida shaloobiin oo kale inuu markaa siboohi ka qabo inay qiyaas tahay siduu markaa shaatibiba ku sheegaayo yacni markaa almaqaasidu eh, ashaafiya culamada qaarkoodna waxay ku tegayaan inuu markaa aanu qabin samaac inay tahay inuu qabo oo waa sida markaa ibnu kharuuf ku tegay ibnu cusfuurna ku raacay calaa kulli xaal waxa weeye hadalkii siibaweyhi baa la kala jiidjiidanaya markaasay nuxaadda qaarkoodna leeyihiin siiqadan qiyaas buu u qabaa qaarkoodna leeyihiin siiqada qiyaas uma qabee samaac inay tahay buu u qaba oo qaar waxay cuskanayaan kuwa leh marka waxa weeye qiyaas buu u qabaa cibaarada ah waxa sidaa ku yimi facaal wasniga la yidhahdo markuu sheego waxa uu siiba siibaweyhi odhanayaa yacni amhilada sidaa ku timi akharu min an yuxsaa waa ka fara badan tahayba in la koobo dee taasi waxay u munaasib tahay bay yidhahen qiyaasnimada qolada markaa samaaca ku xambaaraysa hadalkiisana wax sariixa lagama hayee waxay leeyihiin yacni meelaha qaarkood sida daqaaq iyo fakaah iyo markaa lama yidhaahdo iyo baraar marka burka iyo daqiiqda yacni marka loo nisbaynaayo ama faakihada loo nisbaynaayo dee taa lafteedana qolada samaacuna intaasunbaabay cuskanaysaa wax kale iyaguna uma haya marka qolyaha kale waxay kaga jawaabayaan eh, wuxuu ka qabaa qiyaas buu ka qabaa waxay leeyihiin qiyaaskiibaa wakhtiyada qaarkood la khilaafaayo si kale marka markaysagaa lagu taga calaa kulli xaal mas'aladaasi waa mas'alo iyadu hadda marka markaysaga yacni aan baabkeenna markaa ahay ee laakiin aynu istidraad ahaanun marka aynu u sheegnay marka laa takun fataanan ma waxaa loo jeedaa ha noqonin mid fitno badan ila riwaayaadka qaarkood saasaa ku timiya mise waxaa loo jeedaa mid fitno u saaxiiba ha noqonin way sheegayaan culammadu wasniga facaalkaa bimacnaa saaxiibu kada in loo isticmaalo waxaa ka mida baytushaacir uu shaacirku yidhi isagoo markaa waxaweeyaan yacnii mid buu sheegayey markaasuu wuxu uhi walaysa bidii rumxin fayaطcananii bihi ma aha marka markaysagaa mid rumxi u saaxiib iyo waran u saaxiibo dabeed markaa waranka uu igelinaayo yacni ma aha buu walaysa bidii sayfin walaa walaysa binabbaali mana aha mid seef u saaxiiba walaysa binabbaali nabbaalka waxay culammadu yidhaahdeen naabil inuu ku keenay ahayde laakiin nabbaal buu ku keenay ugamana jeedo nabli buu iibiyaa oo waa ka shaqaystaa ugama jeedee wuxuu uga jeedaa mid markaa nabli u saaxiiba ma aha saasuu ujeeda aayaddana culammada markaysagaa badankooduba waxay ku tageen wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid rabbigaa ma ahaan yacni markaa bidallaamin lilcabiid ay bidii dulmin yacni saas yadaa bay ku tageen calaa kulli xaal wejiga igu soo xaadiray saas yadaa buu ahaa weliba ibnu yaciish mufasalka sharaxiisa waxa uu ku sheegayaa oo uu tilmaamayaa facaal wasniga ah waxaa loogu keenay nisbada marka la sheegayo waxyaalaha xirfada ah haaliban waxaa loogu keenay haaliban waxaa loogu keenay buu odhanayaa yacni waxa weeye hadduu ruuxu xirfad u saaxiib yahay xirfaddii buu daa'imaya markuu daa'imana mubaalagaa ka imanaysaa marka kadrada iyo mubaalagada ku jirta daraaddeed baa facaal loogu keenay buu odhanaya ibnu maalik tasiilka waxa uu ku odhanayaa markuu sheego nabaal iyo facaal iyo faacil waxay ku kala yimaadaan ayuu wuxuu odhanaya waqad yaquumu axaduhumaa maqaama alaakhar calaa kulli xaal yani ra'yiga aan ku fasiray saas yadaabu ahaa fain yakun sawaaban fa min allah wain yakun khaطa'an fa minii wa min ashaytaan labada macnona waxa weeye waa laba macno oo islaazimaaya saynu culamada qaarkoodba aynu ka sheegnay salaada mucaa tukanaayey laba goor buu cisho tukaday mar nebiguu la soo tukanayey mar labaadkana qowmkiisuu tujinayayoo u imanayayoo isaga imaam u noqonaayey marna ma'muum buu yahay marna imaam buu yahay labada salaadood ee uu tukanayay labaduba cisho ah ee xilli keliya ah ma laba faral bay ahaayeen ma faral iyo sunnay ahaayeen ma ta horaa faral ahayd ma tadambaa faral ahayd ma ta horaa sunno ahayd mise tadamba ahayd masaa-isha caynkaasee jawaabteedu khulaas ahaan waxay tahay laba faral may ahayn isaga nisbadiisi faral iyo sunnay u ahayd oo salaad keliya ruuxa ilaahay laba goor kuma waajibin marka inuu cushuu mar kastaba faral u noqdaa ma suuragal aha labada salaadood midna faral bay ahayd midna sunnay ahayd axaadiistuna waatay sheegaysaa in waxa weeye salaad laba goor ilaahay inaan u waajibin oo ilaahay intuu ribada idinka idiin diido idinka xaaraantinimeeyo riba inuu idinka doono dee ma suuragal aha saasay axaadiista qaarkood ku soo arroortay maadaama ay sidaas too faral iyo sunno kala ahayd labada salaadoodtee baa faral ahayd sida saxiixa ah ee qawigee jamaahiirta culammaduna ku tageen salaada horaa faralnimo ugu dhacaysay tan dambe uu qowmka tujinayaana sunnanimo u samaynaayey sunnanimo ayuu u samaynayoo naafilay isaga nisbadiisa u ahay isaga nisbadiisa sunnay u ahay qolyaha xanafiyada waxay yidhaahdeen maya salaadda hore uu tukanayey baa sunno ahayd uu nebiga la tukanayay ta dambaa faral ahayd waxay sidaa u yidhaahdeen inay ka cararaan yacni markaa salaada muftaridku ruuxa faralka tukanaya uu ruux sunno tukanayo inuu ku xidho aynay oggolayn aawadeed baa keensatay inay awila oo waxay yidhaahdaan cid faral tukanaysa cid sunno tukanaysa kuma xidhan karto laakiin warka noocaasee xanafiyadu ay ku tageen waa war khalad ah oo aan sax ahayn culammada muxaqiqiintuna waa radiyey sawaabkuna waxay tahay salaadda nebiga la jirkiisa uu la tukan jiray mucaad ayaa faral ahayd waana salaaddii hore cishe uu tukanayey isagaan faralkii weli dimmadiisa ka dhicin buu sunno tukanayaa oo cishihii sunnanimo u tukanayaa oo weliba ta nebiga maciisa uu samaynayuu sunno u niyoonayaa waa arrin oo asalkana khilaafsan marka waxay noqonaysaa in salaadda dambe sunnihii ay tahay halkaana waxaa ka soo baxaysaa cidda faralka tukanaysa inay sunno tukanaysa ku xidhataa inay bannaan tahay adillo kalean daliilkan ahayn ay leedahayna waa jiraan wakhtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka atub